bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalatan muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taariikhdu ku beegan labada bisha koowaad sanadkuna waa labaatan labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka falanqaynta wararka haddii aan la yaraado aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo saakii degan xilli xalay ay ku dagaalameen ciidanka somalilan iyo ciidan hubaysan oo dadka deegaanka ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan guddoomiyaha golaha wakiilada somalilanna waxa xukuumadda somalilan uu ku eedeeyey inay ku fashilantay wax ka qabashada xaaladda ammaan ee magaalada laascaanood oo faraha kasii baxday qodobada kalood maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya taliyaha ciidanka lugta oo sheegay in ciidanka xoogga dalku dhowaan ay soo gabagabeen doonaan howlgallada ka socda gobollada bartamaha dalka dhaca al-shabaabna waxay xalay ay afduubteen dad shacab ah iyagoo ka afduubtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa iyo milatariga soomaaliya oo dhaqdhaqaaq xooggan ka wada deegaano hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud qodobadaas iyo dabcan wixii nagu soo kordho ayaad ku maqli doontaane u diyaar garooba dhegeysiga barnamijka falanqiynta wararka يسايا dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka falanqeynta wararka aynu ku bilowna ee barnaamijkeena saaxiibayaal haddaan ku bilowno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya magaaladaas magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa degan iminka oo aan idila hadlayno laakiin xalay waxaa dhacay dagaalkii ugu xooganaa tan iyo markii muddo toddobaad ah rabshadaha xooggan ee isku dhaca ciidamada ammaanka somalilan iyo shacabka careysan uu bilowday dagaal xalay saqdi dhexe dhacay ayaa la arkay ama lasoo sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen ku dhawaad toban qof oo dhinacyada dagaalamay ah waxaana dagaalkan u dhexiyey ciidan hubeysan oo dadka deegaanka ah oo maleeshiya beelada abaabulan ah aaniraahdee maleeshiya abaabulan oo dadka deegaanka ah iyo ciidanka somalilan xalay waxaa la jaray dhammaan korontada magaaladaas waxayna magaaladaasi ahayd magaalo mugdi ah isgaarsiintuna si lamid ah shalay ayaa la jaray dhinacyada isku dhacay ayaa la sheegay in ku dhowaad toban qof isku dhacooda ay sababtay dhimashada iyadoo cisbitaalada magaaladaasna la siixiyey dad qaba dhaawacyo kala duwan inkastoo xaaladdu saaki ay degan haddana waxaa la arkaya dhaqdhaqaaqyo xooggan waxaana suurtagala ah isku dhaca dhinacyadaas inuu dhaco xalay sidoo kale waxaa jiray oo dhacay banaanbaxyo xooggan oo dad caraysan ay dhigayeen iyagoo dadka caraysan ay u galeen xarumo ay ku sugnaayeen ciidanka somalilan kuwaas oo dhagaxaan iyo waxyaalo kale ay ku tuurayeen iyadoo dagaalkaasi ama rabshadaha shacabku ay wadaan uu yahay mid sii ballaaranayo saaxiibada beesha caalamkuna waxa ay walaa xoogan ay ka muujiyeen rabshadaha laascanood iyo dagaalka tooska ah ee magaaladaasi ka dhacaya waxayna ugu baaqeen in la dejiyo xaaladda magaaladaas qoraal kooban oo ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la dejiyo xaaladda magaalada laascanood dhinaca kalena gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ama gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka somalilan cabdirasaaq khaliif oo goordhow la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in somalilan ay ku fashilantay inay xakamayso xaaladda magaalada laascaanood isaga ku eedeeyey in aan loo baahnayn in la weeraro shacabka ku sugan magaaladaasi laascaanood wuxuuna sheegay in arrintan somalilan wax kabedel ay ku sameyso sidii ay u wajihi laheyd xaaladda magaalada laascaanood qaadanayna iska intaa in la yidhaahdeen mas-uuliyiintii xukuumadda ka tirsana qaar ka mid inay yidhahdaan waxaa soo abaabulay kacdoonka kuwii dilay yaa markii xabaalaha laga soo dareeray abaabulay oo runtii la odhan karo hadalkadaa iyo hadallo kale oo rag xukuumadda aada ugu dhowdhow oo ka hadlayoo lahaa reer solow maaragtay cidaan idiin furi doonaya idiin rariniyo oo ku hadlayey ama ku hadlayay gacmo ku jira oo la odhan karo xukuumaddu talaxumadii afxumaa u dheeraysay dadkii oo afxumaa dheerayd arrintaasaa keentay marka in dhibkana yimaado oo damqashadii kadibna wisiisi baa dhacay markii iyagoo dadkii meydkii hore yaallo meyd kale la dhigay dadka way weysiisayeen way kaceen waana dhib runtii aan arko dadku inay xaq u lahaayeen oo weydiiyaan xukuumadda yaana dilay waxay ahayd oo keliya in laga jawaabo su-aashaas waa hawl mas-uuliyaddeeda ay leedahay xukuumaddu waana shaqadii loo igmaday madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo hay-adaheeda amniga wasaaradda arrimaha gudaha taliska ciidanka booliska sirdoonka dhammaan iyagoo isku duuban inay arrintaas iyada ah dadka amnigooda naftooda maalkooda iyo sharaftooda intu dhibkaba iyagay saaran yihiin waxaana laga rabaa inay wax kasta oo ka dhacaya ay iyagu wax ka qabtaan haddii aanay dhicin in wax laga qabto oo markaa la gaadhana in mas-uuliyaddeeda la qaato lana yeesho garowshiyaheed jirto oo taa haddii aan samaynayo waa markasa waqtigaan kaadliyo waxyaabaha waqtiga siinayay bay kahedaan oo hadda dalka ka maqan bal xuquuqdu tallaabada ay qaado bal waxa ay kaga jawaabto iyadoo hore runtii aanu talabada xilha ula tagnay aniga iyo rag kale oo mudanayaasha golaha ka midiba oo arrintan soo noqnoqotay dilkii dilkan ku xigay markii ay ka hadleen culimadii oo ugu weynaa sheikha allahu naxariista shacabta xaaji axmed oo mas-uuliyadda dowladdu inay qaato sheegay kanad jaama oo isaguna ka hadla yidhi aan tala isugu nimaadno ay aada uga damqatay xukuumaddu waan u tegey anigu eh, madaxweynaha waxaanuna u geynay talooyin aanu markaa islahayn waxbaa lagu xallin karaya oo ay ka mid ahayd in dadka deegaanka lala tashado oo lagala tashado balbarka koowaad maamulkooda cidda maamulkooda qabanaysa mar haddii xukuumaddii ay ku fashilantay inay iyadu wax ka qabato dhibaatooyinka ka dhacayay cidda maamulka guud haynaysa ee gobolka maamulaysa cidda amnigooda ka shaqaynaysa in la sameeyo dad iyaguna deegaanka u dhashay oo amniga ka shaqeeya oo ay dowladdu dhaqaale iyo bajad haddaan wax kale loo kalin two bercentiga ku magacaaban loo isticmaalo arrimaha amniga ee runtii arrimaha ah. wax alla wax ka suura galay haba yaraatee ma jirto intii iyo waktigii aanu siinaynaynu islaam bal tallaabooyinkaay qaadaan halla eegana waxay dhashay in maanta ciidamadii ay dilkii sii wadaan oo maanta dhimashadu ay sideed marayso marka laga reebo ninkii hore ee dhintay waxay gaadhay in la damiyo maanta la baktiyo maxaan dhadaa isgaarsiinta iyo telefoonadii oo nolosha dadka oo dhan ku xiran tahay oo adoog tahay meeshaa lacagta ka shaqaysaa ma jirto waxay isticmaalaan electronic mariga isticmaalaan oo oh, ay haddana ugu darsatay maanta sida la ii sheegay in labadii duhurnimo korontada la baktiiyo iyadoo ay dadkii dhaawaca ahaa iyo dadkii la qalayey iyo kuwa umayey ee cusbitaalada yaalan ayaa dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan isagoo xukuumadda somalilan ugu baaqiyey in ay farageliyaan xaaladda magaalada laascanood oo ay dejiyaan markana al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in habeenkii xalay dad shacaba ay ka afduubteen deegaana ka tirsan koonfurta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararku waxay sheegeen dadka la afduubtay inay gaarayaan afar iyo toban ruux waxaana dadka deegaanku ay xaqiijiyeen in dadkaasi laga afduubtay xilli ay ku socdaalayeen inta u dhexeysa magaalada beledweyne iyo tuulooyinka dhaca hareeraha aagga webiga shabeelle waxaana dadkan laga afduubtay aagga magaalada ama deegaanka beerxaano iyo sidoo kale deegaanka dhakran iyo deegaanka dhaqor oo shan iyo labaatan kilomitr qiyaastii kaga beegan koonfurta magaaladaas al-shabaabka wax afduubtay waxaa la sheegay inay kasoo tallaabeen dhanka galbeed ee webiga shabeelle halkaas oo dadka shacabka ay ka afduubeen lama oga ilaa hadda halka ay al-shabaab dadkaasi geeyeen iyadoo maalin ka horna isla sidan oo kale ku dhawaad laba qof al-shabaab ay afduubteen dad shacaba ah. al-shabaab ayaa kaga golleh arintan in ay dadka shacabka ah ay kula dagaalamaan iyadoo la ogyahay horaantii bilihii hore kacdoonka ugu ballaaran ee ka bilowday gobollada dalka inuu ka bilowday bariga gobolka hiiraan dhinaca kalena ciidanka xoogga dalka ama militariga soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan waxa uu ka wadaa barqanimadan ama saakay aagga magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyadoo ciidamadu ay ku sii siqayaan magaaladaas shalay ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalku ay sheegeen ama ay xaqiijiyeen inay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka misegawa ee gobolka galgaduud ciidanka xoogga dalku waxa ay iminka ku siqayaan magaalada ceeldheer oo qiyaastii dhowr kilomitr u jirta sidaan kasoo xiganay saraakiil ciidanka xoogga dalka ah waxaa hadda socda miino baaris wadada xiriirisa misegawa iyo degmada ceel dheer waxaana ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka qorshahooda uu yahay in maalmaha ama saacadaha soo aadan ay suurtagal tahay inay la wareegaan magaalada ceeldheer taliyaha ciidanka lugtana waxa uu ciidanka xoogga dalka kula hadlay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka lugta jenaraal maxamed tahliil biixi oo ciidankan la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalka ka dhanka al-shabaab uu yahay mid saf ballaarana loogana baahan yahay dadka deegaanka gobolka shabeellaha dhexe inay ka qayb qaataan waxaana uu sheegay in qorshaha ciidanka xoogga dalka uu yahay inay soo gebagabeeyaan bilaha ama maalmaha soo aadan dagaalada loogala soo horjeedo al-shabaab ee ka socdo gobolada hiiraan shabeelaha dhexe iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya taliya ciidanka lugta arrimahaas ka hadlay waxau yidhi hadalka ma dheeraynahayo xaggee baan ballan ka dhigannaa inaan shirka dambe ku qabsanno xaggee ballan ka dhigannaa yaa mabosareere afkiisaan ballan ka dhiganaa soomaaliya meesha ugu dambaysaan ballan ka dhiganaynaa haddii ilaaha yidhaahdo markaan xagga ka soo rogmanayna xaggaan u rogmanaynaa intaas inaad nala soconaysaan ballan ma taha ballan ma taha yaan la kala harin ha la socdo ninka qoriga wata ninka waranka wata diidi mayno ninka toorayda wata diidi mayno ninka faaska wata diidi mayno nimaan diidayna lama arko nimaan diidayna lama arko ogow ninka faaska watow qori baad ku soo furan kartaa ogow ninka faaska watow ninka warankan watow qori baad ku soo furan kartaa qoryihi hadda xamar qaali bay ka yihiin meeshaanay raqiis ka yihiin meeshaan dhaqaaq yaray rabaan raqiisay ka yihiin waxaa naloo sheegay intay qorya soo qaadeen nin ayna biyanasiiyo qorigan hoo halkaasay marahayaan biyanasiiyo qorigan hoo raggiinnan marka aan qoryaha haysan oo waranlaha ahu qori halkaanuu idinkaga dhow yahay ninka qoriga haysta nin baa la rabaa inuu ku lamaansanaado oo qori qorigan haddii lagu furto uu saaxiibkii u dhiibto haddaan lala socon labadii qoriganba ku dagaalami karaa kuma dagaalami karo ninba nin baa la rabaa inuu la socdo ku lamaansanaado oo hadduu asagu dhaawacmo qoriga ka qabto oo hadduu dhinto qorigiisii hayo ku dagaalamo oo hadduu qori furto qorigiisii haysto ninka hubka haystana waa loo baahan yahay ninka kaleoo dhallinyaradan hubka haystana labadaba waa loo baahan yahay taliyaha ciidanka lugta jenaraal maxamed tahliil biixi ayuu kaasi ahaa oo ciidanka dadka shacabka ah ee hubeysan iyo ciidanka xoogga dalkaba kula hadlayay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe weli waxaad maqleysaan barnaamijka falanqaynta wararka waayaha dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka falanqeynta wararka waxaadna ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho markana waxaad soo dhawaataan xubintii kalamaan oo qeybkaha ah barnaamijkeena soomaali suudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane waa sanadkii cusbaaye sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waa laga helaayo war waxaad ka hodga ka tagtay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaage noqolohan wayahay

war kalemaanay waxaa la yidhi walle darojay lagu jecel dadku badi ku raacdee ninku waayay deelaaf dib jiriyo daciif noqoy aan tirada lagu darin ninku helayna duub xidhay durba loo tahniyadee farxad loo damaanshaad dusha saartay heegada asna diid ka soo dego dhulka hoos u dayiwa ninku raadshay kugu daal hadbadowya kuu jiidh damac waalay sii qaad duunyadiisa kuu bixi ninka hawsha loo diray daldalooladiisiyo ceerihiisa daydayey hadba doodabuur noqoy furankana da' furin waa ninka daarta aakhiro u eegay kaa durug dembisaanuu ugu iman walle adiga darajoy ninna duuye kugu tacab ninna daabad kugu noqoy allaylehe dar baad tahay ka wanaagga dooniyo ka xumaan dalbanayaba labaduba darsanayaan wargabooso waxaa kaloo la yidhi darajadu sideedaba ii doorta maahee waa deeq ilaahoo isku duub makhluuquba kuu diidi kari kari warkalgacalo waxaa kaloo la yidhi darajada ilaahay ruux dadaala baa hela wardalaba waxaa kaloo hore loo yidhi allahayow nin daacaada allahayow nin daalina deeqdaada how simin war cabdulla waxaad ilowday diiq maxaas yidhi kuukuu doora aa tidhi kaakaag <laughs> wardadaw dadaba isla dadaamisa meelagadeer sii kore dirig mi sii koro maalin welba daashkuunbeenad anoona fidhiina ma'e dabka halgaaddo aan dadaalno oon ku dayano da'deeniinaga tagtee war kalemaanay war ma haysiine ciidankii dawladda iyo shacabkii deegaankaoo shabaab ka xoreeyey hirshabeelle galmudug ay u gudbeenaa la yidhi war beelaha xoogganuw beelaha tabarta yar ha u gurmadeen miyaa la aqbalay warna miyaw soodum inoo soodungalan gudubta hasrad weyddiis ma aha war madeeyow in laguu soo gudba haddaadan rabin cidna kuma soo socotee kaligaa isxore war waxba laydinma sheegi kara warkana waa qastiine hirshabeelle markay xorowday ayay galmudug u gudubtay waxayna xoreeyeen maraha suuley iyo masegawa waayo cadowgii ka saareen degmada ceeldheerna saacadaha soo socda kayla waa ka yeeraysaa bay yidhaahdeen emadheerow degaamadaas habinayuuleerkaan bilaawdiyaleta war waxaan dhihi lahay wax dhanbay duleysteen bulshada gabalna dooxeene ka dulqaad ilaahow mudday dulun ku heesteen war kalamaanay maanta waa halgankiiye waxaan dhihi lahaa masasweeye shabaabku iyagaa murtadiina waa masaa'ib dalkeenna mudankii dalka hooyo maatadeenna xasuuqa war miyaydan xasuusan inta hooyo miskiina maqadaama dhargaan helaan masaariif ubadkeeda magaaladaa uga doontay miino ay ku dhagreenoo oo mujooyin rajeeway dabadeed macaluulay meelaha bakhtiyaaya war inaan u midowno maantaan la dagaallo ma dood baa ka qabtaan maya laakiin in kastoo dagaalku balse haho foodeeyo waxaa hore loo yidhi ummad rabbi iyo rasuul rumaysaayay riday jireen ummad rabbi iyo rasuul rumaysaayay riday jireen hooye waxaa kaloo la yidhi dabiib ma lahan ruuxaan ilaah daawadii qorine daa'inow adaan daawdi iyo darar u baahnayne diiratada abaartaa adaan diifaheed arage adaan daaqu kaa gaamanoon dari ku saatayne adigaan dulmayn ruuxaddow daacad kuu yahaye ku doogtay labadayda sacabdeeqsi keligaa ah eh isu soo dumeebow dadkii damacugaarowye war abaarta dhulkii shabaab laga qabsaday ilaahay waa ka dul qaadaye weli muqolada la haystaad ka mid taha aryaadhaha warhee ma haysiine shabaab ayakiyay ka firaar gartoo xabad iskala daalayaa la yidhi war cabdillow ka fiirso xaanuga fiirsa waa isdileen oo haddama waxay nagu hayn jireen bay isku hayaan baad leedahay war hadda koor hor islaan waayeeno dhimirka looga jiro ayuu rati la buubay markaabaa waxay tidhi waa sidaan rabay oo si lagu daray aryaa waxaa kaloo la yidhi bilcaantii xiiska beeshay ow haddou la buubo wow begta bilcaantii xiiska beeshay owr haddou la buubo wow begta war waxaa kaloo la yidhi waagii aan yaraa iyo hadda gadh igu weegaarmay ah. abba weedhan weedhiga ron weli ah. ah. may yeedhay warnamiya war mahaytana hatod horallanko jengaba haafad lenkatabi dadkii haafadi lahaayangna beero ambeheng may suubiyey anti hagaadi ya mundul gobar eh kugubi walaaga iyaal haayang haafadi roogeng oo uslakala dardaarami ya hagayliyaan kooyeng madaasa may suubiyey kan gobada kiride kaasna gobada kiride kii uskiridoon dabkah ku behe kii rooro goon dawra warre kii hagobalowsa ka koo kale bahsade usuwa dhibaatadaas teegan yadadkii beeroka mogan ahayn leenshaagi war awlaaditiin lanki hibilahaya dhammaaya leeri madaasa yoogah dudaayan kooyen he aayow goradaasana isku wurnugulaa bilaantiya nagati ya ereen madaasaantiis ulka taagsaysan fiiri wari anta uu ingaletin ari walaayi dhibeana gabalkunka mari ilaahay ba ogaay kii an dabka kirida lang inkareebareebayow leh kiiroorilang ha iinqobalaw malleh madaasadduhur samaalanti iinkoytan u'uu inti iinkaguraasana weeri naw igawalla madaweynaana gabaygaa midh ka fahmin war markaad barada fadi adi naasaanood ka horoogu waaye hayaay war kalemaana imka ninka muxiigu caaye war maxaad u soo talxiiseen adinku markii hore waradhaha sheeko kale ha noo gelinine meeqay iska dileenaa layidhi nimankii war yaa u tegaayoo soo tirihaaya oo hadda lacagta guddoomiye cali jayto uu ballan qaaday yaa la siiyaa ah hadday iyo ka isdileen war cali jayte labada dhinacay shabaabee isdilay labaduba hadday lacagta ka soo doontaan soo inuu siiyo maaha war nimankii dadka laayoo muddo dheerna dulmaayey haddii ay isdileen waa dallaalo wanaagsane dacwo maad u qabtaan warnamiya odowka eelgowraartislogotay kadhii dhidheebalkadabajeyadheega jari maday shabaab maslaxo kaa yeeli maayaane bilaashaad ugu daalaysaa war kalamaane waxaa la yidhi dagaalkii al-shabaabku sidii uu u dilaacay way ku sii dumayaane dulduleella badna ma bas aan cid dar yeeshoo xanaanayso dugsaynoo muddo dewra shaqeeyo soo xarayn daqli weyno kii lahaana duruufo oo hoos u daadejiyeenoo dayacaa tiridaayo garaashkii lacag daynoo daahdayoo isku gaartuu bixin waayey ku dayrsho inta soo dildilleeyoo taayir daaca ka yeeshay aryo uu ku darmaagay goomistaala u diido sidiisi dad ku qaaday dalcad dheer inta fuulay boolashiisu dabcoon dhowr farooda ka daysoo gorisyoona dilaaco olyadii barka daadshay raayo toora duleeloo shidaalkii dirqi joogoo rakaabkii ka degeenoo damayoo kici waayey dariiq looga dhaqaaqoo dhada aan la dadayni birtii sii daxalaysoo dandareeyey ciyaaloo lagu dheelay hadhay dushiisaoo tuuga sii daldasheenoo daaqadihii ka xadeenoo darbaalata waayo roobabkii ku da'eenoo iska yaal dibadda warhankoolow meeqa sanad kirishboy ahayd sheekh nuurow kirishboynimadiis wilib may dheera baabuurtii ruushkuu tabiya ka haay waar anigu basku noo sheega waxaan u malaynayaa inuu otonta kabaalla ahaa war otonta kabaalle kaaraan bay ka shaqayn jireen nima gobolladay aadi jireen wari adiin otonta kabaalidee taranta duuniyanka weeley war bastaataaya muu ahaa war daabad maahan shabaabe dad weeyaan dembi geystoo bulshaday dulmiyeen dagaal ay la galeen oo dirqi ay ka marayso iyo tii u dambaysay war axmedow dagaalkii bulshadu ku qaadaad og tahaye hadda ayagaa isdilayaa lagu yidhi aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi ow dad ma aqaandood hadday qaabaan kama si daro dad maqaandood hadday qaabaan duljooga kama si daro war kalemaanay war mahaysiine laasaxaanood weli waa qasan tahay maantana magaalada isgaarsiintii waa laga jaray garaad jaamac garaad ismaaciilna wuxuu yidhi somalilan laascaanood ha kala baxdo ciidankeeda war garaadka hadalkiisu waa gardawse maaha war la caydiidna jidleh somalilan uma baahna war kalemaanay hurudaaye cuqubadu halkii lagu galay caw ku hurudaaye waxaanu ku baaqaynaa in shacabka hal ascaanood loo tudho war wiilkii yaraaee fogaaneegaha ah, muuse bixi la hadlay wuxuu yidhi godobtaad u sheegayso ama aad ku goynayso taadaa ka guda weyne muusow ma garan weyd war abwaangaariyi allah u naxariistay hadda ka wuxuu yidhi dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdalood aadanow hagrateen araggooda la waayooo lagu raadso ilays warwar ma haysaana madaxweyne xasan sheikh wuxuu saxeexay miisaaniyaddii ee labada golee baarlamaanku ansixiyeen duqa magaalada muqdisho madaalana wuxuu saxeexay miisaaniyadda sannadka cusub ee gobolka banaadir marka shantii sane lasoo dhaafay miisaaniyad cad oo baarlamaan ansixiyey oo madaxweyne saxiixayo ma arag mid gobolla warkeeda daah war miisaaniyadda waa la ansixi jira waana la saxiixi jiraye waxa cirka loo fiiri jiray waa xisaabxidhka dawladda war guddigii maaliyadda ee baarlamaanka waagii la kala diray ayaa isla xisaabtan maaliyadeed u dambaysay war kalamaanay waanagii rabnay doorka diblomaasiga aqoonloo dalka qaybaha diidan dib inaan u midowno isagoo la dagaalin ama deeqda la siiyo ka goosan dadkiisa dib u soo maslaxaye taayadii ma war miisaaniyadda la saxiixay somalilan waa ku jirtaa sida jir adeergay soo bilahegnarishatukor wali baarey aliyow keerow madnuuro waaka waaku aamasanti infadheeweri jaama warfaamegaag waaka way kana yeleri horaan aanta idagaajiweri hayaay war mataasaa la leeyahay israacda waa hayaano waa habeen dhaxdu duniduye hordhaciyo hambada ruux ma wada hele war waxaad ka tagtay hadda halkaynu joognaa ma hirsaraa ma helinba ma hoosa waaban heeda wargaboosow hadda waxaynu joognaa tuutankii tuwaanitiri sannadkii cusba waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii falanqeynta wararka oo aad ka dhegeysanayseen raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waa inaga intaas saaxiibayaal intaanu barnaamijkan mid lamida ah ku kulmayno haddii ala yihahdo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo